u doono soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo jimco ay soo gelayso khamiis ayaa sii baxayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay shanta bisha koowaad sannadda labada kun laba iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah waxaa maanta uu dib u dhac ku yimiday kulankii loogu ballansanaa shanta bishan oo maanta ay ku beegneed taasi oo loo aaneeyey in isbeddelka guddiyada farsamo lagu sameeyey iyo arrimo kale oo ka mid ah khilaaf ku yimiday sida loo soo xulay guddiyadaasi waxaana ka jirta weli magaalada baydhabo xaalad markaa hubanti la'aan ah iyo sidoo kale khilaaf xooggan waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegeysan doontaan qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed oo madaxweynaha maamulkaasi ku eedeeyey in uu ka jartay gudnooyinkii ay xaqa u lahaayeen kuwaasi oo kulan ay baydhabo ku yeesheen uga soo saaray warmurtiyad waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta waxa uu shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada waxaana markaa shirkaasi lagu meelmariyey amaba lagu meelmariyey laba hindisa sharciyeed oo kale ah sharciyeynta hay-adda naba iyo sidoo kale diiwaangelinta dadweynaha waxaa sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan maamulka somalilan oo ka warbixiyey ka bixitaanka magaalada laascaanood iyagoo sababihii ay uga baxeen ka hadlay qodobadaas iyo qodobadii kale aynugu soo korno intaan barnaamijkeena ku guda jirno ayaad ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka aha barnaamijkeenna gebagabadana waad maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka xog waraysi war cabdiyow gurigii ma kiraysay mise wuu bannaan yahay waa kireeye saaxiib oo yaad ka kiraysay yaa og yaa og aa waxaad ka hesho waxba hayga siin oo maxaa dhacay guriguu qarxaan ku riyooday war amniga ma ku wargelisay maya hee waxaad qarsato way ku qarsadaan ee iska hubi cidda aad wax ka kiraysanayso walle taasi waa maqneed hadda iska ogaawhee gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran mar kale kula wacan oo wanaagsan ayaad ileenaha saaxiib yaalaal kusoo dhowaada barnaamijka xog aynu ku bilownay waxaa maanta loo ballansanaa in magaalada baydhabo uu ka furmo shirkii shanta bishan lagu ballamay maanta ayayna ku beegneed balse waxaa ku yimida dib u dhac taasi oo loo sababeeyey in guddoomiyaha baarlamanka uusan jirin magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda oo la filayo in kulankan uu daaha ka rogo sidoo kalena uu soo xiro ayaa isna gaarin magaalada baydhabo waxaana baaqday kulankii loo ballansanaa in muddo ahna markaa loo tabaabulshaysanayay oo lagu ballansanaa waxaa markaa intaa kadib eh, magaalada baydhabo weli markaa ka jira xiisadii inkastoo hadda la xaliyey oo markaa ay xaaladu aad markaa u qabooban tahay balse waxaa jira khilaaf weli ka dhex jira siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed ninka majaraha u haya ee cabdicasiis lafta gareen lagu magacaabo waxaana sidoo kaleeto markaa ay eh, muujinayaan eh, kuwa mucaaradka ah in markaa shirkan loogu xaagaaldaacinayo xubnaha ee maamulka koonfur galbeed uu lafta gareen uu hogaamiyo siyaasiyiinta ayaa sidaasi qabta iyadoo taa ay jirta ayana waxaa siyaasiyiintu ay ku doodayaan in guddigii ee guddoomiyaha baarlamanka uu soo xulay uu dhanka cabdicasiis lafta gareen oo keliya uu ka soo xulay waa guddiga farsamo oo kulankan qaabinayo waxayna ku doodayaan in markaa guddoomiyaha baarlamanka uu dhanka madaxweynaha kala jarsaday aynu soo gudubnay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan kuwa mucaaradka ah ayaa waxaa markaa qaarkood laga jartay gunnooyinkii iyadoona gunnooyinkii ay ku eedeeyeen inuu ka jartay madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis lafta gareen xildhibaanada waxay ka soo saareen warmurtiyad dhowr qodob ah oo ilaa iyo shan qodob gaaraya iyagoona markaa ku eedeeyey in markaa caburin xoogan looga gol leeyahay sababta keentay in laga jarto gunooyinkooda waxaana warmurtiyeedka ay soo saareen ka hadlay mid ka mid a ah xildhibaanada waxaanoo yidhi maanta ay tahay taariikhda ku beegan tahay shanta janaay war saxaafadeedkan waxaa soo saaray xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed ee xuquuqaadkii laga jartay xildhibaanada oo gaaraya ilaa toban xubnood waxay aada ugu xun yihiin in gunnadii bilaha ahayd laga jarto ayadoosan jirin sharciyad banaynayso in xildhibaan xuquuqdiisa laga jaro xildhibaanada waxay cadeynayaan qodobadan hoos ku xusan xildhibaanada uu matalayo shacab iyo deegaan waajibna ka saaran yahay inay dhibaatadooda ka hadlaan sida ay tilmaameyso dastuurka dowlad goboleedka iyo kan federaalka taas bedelkeeda ma ahan in xuquuqaadkiisa uu ku waayo inuu ka hadlo dhibaatada taagan oo ka taagan deegaanada koonfur galbeed khaasatan magaalada baydhabo lambar labo sida ku cus sida ku cad qodobka shanaad faqradiisa afraad xarafyadiisa a b c ilaa j ee xeeroosaadka golaha wakiilada wuxuu tilmaamayaa in toban xuquuqood oo mid kasta oo mid kastaoo gunno ah ay leeyihiin tobankaasi gunno oo xildhibaanada wuxuu qaataa mid ka ah sagaalka kale ma qaato sababo jiro awgeed haddana halkii xuquuqaad halkii xuquuq ee xildhibaanada helayay ayaa laga jartay ma hadli kartid waa dhaqannimo xumo waa dhaqan xumo dowladeed lamber saddex xildhibaanada waxay caddaynayaan in qarashaadka soo gala dowladda oo ka soo kala xaroodaan canshuuraha shacabka iyo kabka caawimaada dowladda federaalka ma jirto cid gaar ah mid gaarah cid gaara u sheega karta lahaanshiyaha hantida ama qarashaadka dowladda bixiso dhammaan qarashaadka ka baxo ku baxo mas-uuliyiinta dowladda waa canshuurta muwaadiniinta lambar afar in xuquuqda bilaha ah ee xildhibaanada looga haysto sifo aan sharci ahayn waa awood sheegasho aan marag u baahnayn ama rakaato waxaana amarkaasi bixiyey madaxweynihii hore oo diidan in laga hadlo dhibaatada taagan lambar shan xildhibaanada golaha wakiilada waxay ku baaqayaan in hantida shacabka aan lagu tagrifali karin loona isticmaali karin xaflado iyo safaro aan munaasab ahayn sidoo kale waxay caddaynayaan in xuquuqda xildhibaanka uusan reebi karin shakhsi magaca dowladeed sheeganaya waajibna tahay in la bixiyo wabilaahi towfiiq warmurtiyeedkii ka soo baxay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed qaar kamida oo gunooyinka laga jartay sida ay sheegeen ayuu ahaa isla waxaanu ku guda jirnaaye xildhibaanadaas laga jartay gunooyinka ee ku eedeeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mid kamid a xildhibaanadii maanta warmurtiyeedka markaa kasoo saaray kulamadii ay yeesheen ayaan wax ka weydiiyey kaasoo lagu magacaabo eh, cusmaan buula macalin waxaana wax ka weydiiyey arrinkan waxaa keenay in laga jarto gunooyinka iyo sidoo kaleeto shirkii la filayay in baydhabo uu ka furmo halkii uu ku dambeeyey sayd aada u wanaagsan tahay aadaad u mahadsan tahay waraysigaad ileelihiin naysadniyahu warkaas wuu jiraa annagoo xildhibaano dhowr ah oo ka tirsan maxaa la yidhaahdaa wakiilada koonfur galbeed ayaa gunadii bilaha aheyd oo xildhibaanada la siinayay na naga goostay dee na naga rakaateeyey taas oo macnaheeda ay tahay maxaad u hadasheen maxaad igaga raayi duwan tihiin darteed ayaa nooga jirtay marka taasna dee waxay ka hor imaanaysaa xeer hoosaadkii annaka aan dhiganay iyo dastuurkii koonfur galbeed uu lahaa marka dee labadaba haddii aan loo hogaansamaynin meesha waxay noqonaysaa uun has ka yaacdo marka labadiiba madaxweynihii kolley isaga naftiisa xil hadda wakti sharci kuma joogo sagaaliyo tobanka ayay ugu egteed markuu rakaatoon asaga uu isleeyahay xildhibaanadan iyo inaan hadlayna xildhibaanada kalena ha ku waana qaataan caburin inuu ka wataa marka arrinta sidaasay u dhacday marka imise ayaa tihiin oo xildhibaan xildhibaanada laga jartay gunada hadda waxaan nahay ilaa labiyo toban xildhibaan ayaan nahay marka dhammaantain waana naga jirtay marka inta ugu badan oo ugu cadcad ayan ahayn oo xildhibaanadii oo kolley sheegayay inuu mudaxileedkiisii dhammaaday wuxuu samaynaya inay sharci darro yihiin inaan sheegaynay marka arintaas horta jaritaanka sideedaba qodobka shanaad oo xeer hoosaadka oo koonfur galbeed ayaa qoraya marka inta ugu intuuwar qodobka shanaad marka wuxuu leeyahay toddoba xaruf uu leeyahay marka qodobka afaraad ayaa wuxuu dhigayaa sagaal guno inuu baarlamaanku uu leeyahay sagaalkaas gunno waxaan ka qaadanaa hal gunno keliya taas oo gunada bilaha ah marka taana kolley wax asiga jaabkiisa ka bixinaya maahan waa uun canshuurtii laga soo aruuriyey shacabka koonfur galbeed iyo kabkii miisaaniyadda oo dowladda federaalka soo dhiibtay marka wixii dowladda dhiibaysay canshuurtii shacabka uu dhiibayey in hadda xildhibaano laga rakaateeyo laga anoqabateeyo marka kolley waxaan arkaynaa un inay fawdo inay sii soctay tahay caburin inay tahay iyoaan wax laga hadlin inay tahay oo ka hor imaanaysa dana dee xeer hoosaadka iyo dastuurka koonfur galbeed u yaalay intaba marka waxay noqonaysaa un sharci ma lahana waxaan raba anaa samaynaya marka sharcigana anaa u sarreeya anaana u hooseeya inay tahay qofkan aan ka hadli karin hay-addii sharci jadinta oo sharciyad ku dhisneedo hadda hayad adda oo sharciga ku ay tahay ayuu afduubtay guddoonka dhan ayuu gacanta ku dhigay meeshay u degan yihiin ayag naftooda hata wax ay ka warhaayaan malahan wuxuu asaga yidhaahduuna la samaynayaa marka meeshaas dhibkaas ayaa meesha ka yaala marka dee haddana wuxuu leeyahay dib u heshiisiinan diyaar u ahay wax inaan sameeyo marka taas waxay tusaysaa marka inuusan had dib u heshiisiin hadda uu diyaar u ahaanoo dee uu doonayo inuu gobolka ka sameeyo waayahay cidda bixisa gunooyinka xildhibaanada arrinkan wax ma ka weydiiseen wax laga weydiiba malahan de waxa dhan horta waa siihayaal waay kolley wasaaradda maaliyadda ayaa lasoo marsiinayay wasaaradda maaliyaddana kolley bangiyada salaam bangi meelahaas ay soo marsiinaysay marka de kolley qofka uun amarkaa bixiyey waxa un ay tahay un madaxweynihii oo un amar uu ku siiyey guddoonka hadda siihayaha gudoomiyaha baarlamaanka maxamed nuur asagii laga rabay inuu u doodo xaquuqdii xildhibaanada ayuu asaga naftiisaba uu qeyb ka yahay mushkilada taalla oo asaga naftiisa dee xildhibaanu nala yahay isku xasaanadan nahay kaasu ku yimid waxa bas uu na dheeryahay waa un guddoonkaas oo annagaan u dooranay de waktigaan rabnan hadduu hooshii aan u eegmanay uu ka soo bixi waayo aan mooshinka kaani karna ka qaadi karna marka wuxuu u gacan galay madaxtooyadii oo mudixileedkeeda dhammaaday anaga waxaan ahan hayadda adda keliya oo hadda sharci meesha ku joogtay oo ugu saraysay meesha sharci dejintii iyadii la afduubtay baarlamaankaa u xiran gudoonkii afduub lagu haystaa burnadii yareed oo la helaya ayaa waxaa lagu rakaataynaya laleeyahay haddii aad hadashid waa la jarayaa marka taas waxay kutusaysaa un dibiga uh, gowraca weesha ku waada qaadatee marka ha ku kuus qaadatee xildhibaanada kale un ayaan waxaan leeyahay haddii haddaad fiirsataan macnaheedu waxaa weyaan in idinkuna ay idinku soo socoto un waxaad matelaysaan ay yihiin ah, deegaan iyo aad matelaysaan ah, dad shacab ah iyo degaan inaad matelaysaan wixii hodhow aad la hortegi laheedeen dee shacabkii ayaa laydinkaga baahan yahay haddii aad had waktigan mashkiladaha lagu jira aad u hadli waysaan wixii dhibkii jiri ay sheegi waysaan hodhow dee dadkiuna lagu laabanaya deegaankiuna lagu laabanaya marka dee hadhow ma dhihi doontaan un aniga abdicasiis lafdigareenaan u afduubnaayo asaa meeshaas ugu haystiyo ma hadli karin qofkaa yeelaysa ma lahan fursadaad haysataa hay-adda keliyo sharci dejinta tahay xildhibaanada aan saaxiibaha nahay waxaan dhihi lahaa arrintaas inay ka hadlaan ay xaqooda u doodaan bulshada ay matalaad u doodaan dibka yaalana ay ka hadlaan soddon xubnood iyo ka badan ayaad gaarayseen xildhibaanada mucaaradka haddaad maxaa labaiyo tobankiina laydinkaga soo xushay kuwa kalese ma qaateen gunnadii eh, xildhibaannimada ay ku helayeen horta dadku way kalyihiin oo kolley soddonka waan ka badanahay marka annaka ugu cadcadeen oo xildhibaanadii dee u hadlayo mar kasta saxaafadda iyo baraha bulshada taagneen oo aan war aan dhiibaynay marka intii hadlaysay una lagala soo saartay mooga xildhibaanada waa badanahay de annakaa isqiibinay marka dhammaantaynaba mar doonayno inaan isa soo saarno oo n sidaan camal haddana taageed ay u noqdaan marka anaga marka horeba aan ku heshiinay inay sidaa ahaato marka anakana kolley hadda hadduu jartayna dee taa isagunay waxay ku tahay un sharaf dhac ay ku tahay anaga de dad oo hadda gurigiis ka shaqaynayna ma nihin ummadan matelnaa degaanan matelnaa marka inuu u dhaqmo dad oo asiga dukaan u iibinayo mise xafiiskiis gurigiis ka shaqaynayo inuu noo nagu maleeya xildhibaanadii marka waxaan leenahay taas ma soconayso dee mana ahaanba mana noqonayso anaga dee sharci dejina nahay isaga ayaan wax ku ilaalinaynaa sharciga uu jibiyaan sheegaynaa wuxuu u dhimaayo ayaan sheegaynaa inuu nabadgelyo dare ka shaqaynayo wuu sheegaynaa wix aan aragna waan sheegaynaa isagana kama baqanayna guni yaroo la goostana dee naguma caburini karo maxaa la yidhaahdaa waa un dhiirigelin unaan kasii qaadaynaa inaan nahay un dadkii un xaqa ka hadlaya inaan nahay unaan usu arkaynaa waayahay maxaa qorshaha idinkaga degsan maadaama gunadii laydinka cishtay hadda kolley qorshahan wuxuu yahay un sidaan hore aan u sheegayn un inuu mudahleedkiisu dhammaaday unaan u sheegaynaa guddoonkana waxaan leenahay un waxaad ku dhaqmaysid waa sharci darro waayo annaga ku soo dooranay marka beddelkaad u doodi laheed xildhibaanadii maxaa la yidhahda aad ka tirsaneed aan ku igmanay inaad ku doodid waad ka soo bixi weyday marka waxaan leenahay un kolley baarlamaankuna laiskugu imaadaa wixii su-aalaha waa laiska waraysanayaa isagana haduu jarta deda anaga kulley qof oo gurigiisa tacaluq ku ah ma aheen marka horeba waan shaqaynaynay haddana waan helaynaa marka waxaan leenahay asiguna dee inuu wuxuu ummadda tusi un koonfur galbeed inuun sharci u hogaansamaynin oo wuxuu doona u samaynayo maxaa la uu sharciga iskala wen yahay asigoo mudaxileedkiisa dhammaaday oo haddana dee dib heshiisiinan diyaar u ahay u leeyahay taasna macnaheeda ay tahay wuxuu sheegaya de ina wax sali raad ay lahayn ayay cadaynaysaa marka annagana ma cabsigelinayso in oo guna yar la jarto mise uh, un maxaa layidhahdaa waa dhiirigelin unaan kasii qaadayna intaan sheegayna ka badan iyo waxaan aragno ayaan sheegayna marka waxaan dhihi lahaa un xildhibaanada kale oo saaxiibadayna ah inay ayagana dhiirradaan oo dee hadda aniga haddiinan ehli macnaheedba haba xildhibaankii hadlana sidaanaan yeelaya marka cabsigelin waayo marka taas inaad ka dhidhidaan oo idinkana aad ku dhiiritaan aad tirahdaan waxaas la soconaysa anaga dee bulshada iyo dagaalanka aan kasoo jeedna ayaan u shaqaynayn kuma shaqaynayn in la yiraahdo ayaa ila wanaagsan dhanka kale maamulka koonfur galbeed waxaa loo ballansanaa inuu shirweyne dib u heshiisiina ka dhaco halkay marayaan arintaas ah, sicdaal u mahadsan waa jiri maanta maanta shanta ayaa loo madlanaa inuu shirka dhaco kolley farsamo yarun timaaday dhankeedunu dib ugu dhacay maanta waxaa hadlayay gudoomiyaha guddiga maxaa la yidhahdaa farsamada dib heshiisiinta ayaa hadlayay marka gudoomiyaha waxaa lagu wadaa inuu berri yimaado marka jadwalkii wixii oo degaankii ay siyaasiyiintii wafuudi musharaxiinta dhan ay imaan lahayn ay diyaariyaan marka wixii berri kadib in lasoo galo oo shirka furno ayaa la rajaynaya waana waana laiskugu imaanaya insha allah saasaan rajaynaynaa xubnaha mucaaradka kuma qanacsana shirkan maadaama eh, gudiga farsamo ee uu soo magacaabay guddoomiyaha baarlamanka aysan xubno ku lahayn sida ay sheegeen arrinkaas eh, maxaad ka ogtahay ood kala socotaa maxaadse ka qabtaa wallaahi waa la socda si fiican ayaan ula socday marka hore guddiga la soo saaray musharaxiinta iyo siyaasiyiinta dhan way ka hadleen marka xubnihii markaa lislahaa kolley ninka madaxweynihii hore ayay u dhow yihiin waa laga saaray laba xubnood kale ayaa lagu soo daray inkastoo hadda uh, musharaxiinta wax looga darin oo xubno looga darin marka kan waa iska guddi oo iska farsamo ahoo logisticadii wixii unuu saxaya maogi dee wax hadda weyn oo dib heshiisiinta uu ka qabanaya malan guddiga rasmiga oo isku dhafka oo arrimahaas oo dabagelayo mis wax ka gaaraya markuu gudoomiyaha inta imaado oo madaxda dhan inta isla imaada ayaa la soo saaraya sidan qorshuhu uu ahaa koley guddigan hadda farsamo waa un shaqadiis waa shaqo oo iska kooban oo hadda oo siyaasad iyo waxaas aan shaqo ku lahayn saan u arko maxaa laga filan karaa kulankan la filayo in maalmaha soo socda uu ka bilaabmo deegaanada koonfur galbeed wallaahi inta laga filanayo oo ay tahay waxa weyaan inaan doorasho ay dhacdo oo wadankii uu nabadu noqdo shabaab lagu xoreeyo unan sugayna hadda koley waxaa isdagaaljanma e, lahan madaxweynaha saa waktigiis ku dhammaaday un inuu fawdo iyo qalalaaso uu ku joogo ayuu rabaa un koley qof oo meel kale soo aragsaday ayuu u egyahay oo magaaladii inuu fawdo ka kaxiyuu raba koley taasna annagan waan ka digayna waana u sheegaynaa waana caddaynaynaa marka waxay keli oo dib heshiisiinta keli ay u baahan tahay koonfur galbeed hadda waa in ay doorasho ka dhacda si dhaqsan ugu dhacdo intaa keli waay maxaad ka qabtaa arinka qaar ka mida mucaaradka ay qabaan ee ah in guddoomiyaha baarlamanka uu xagaldaacinayo dhanka madaxweynaha kulley horta qof bani waa la dhihi karaa un dhinaca uu u janjaraa waa la dhihi karaa kolley ilaa hadeer horta gobasha markay furanto ayaa inta badan waxaa la ogaani karaa qofku meesha uu jiro iyo guddiga farsamada hadda unu magacaabay kolley ay ka cawdeen eh, maxaa la yidhaahdaa musharaxiinta waawn kuley haddana wax baa laga sasaxay marka waxaa la ogaani karaa guddiga kale oo isku dhafka oo la magacaabi doono wuxuu ka yeeli doono ayaa uun lagu fiirinayaa meesha uu markaa u xaglinayo mas u janjeero ayaa si rasmiya loo ogaani karaa oo shirkana inta uu ka furmo oo si toosa ah howsha loo gudagalo marka inta howsha aan la gudagelin inta badan qof kasta dee tuhun iska qabi karaa waxaa la yidhaahdaa caddaynta waxay imaanaysaa marka howsha toos loo galo oo ay laiskugu imaado baydhawo ugu dambayntii xaalka koonfur galbeed halkuu ku dambayn karaa is leedahay xildhibaane maadaama xaaladdu ay weli kacsan tahay caburintiina ay socoto sida aad sheegayso wallaahi saciid kulley anaga hadda waxaan rajaynaynaa un koonfur galbeed oo nabadda ammaan oo midnimo iyo wadajir ah taasna waxay ku imaanaysaa madaxweynihi hore oo dictatuurnimo inuu ku shaqeeyo doonayo qof kasto oo hadlo inuu cabiriyo qof kastoo siyaasi oo meeshiis imaan lahay eeraboorka waan ka celina uu yidhaahdo marka dictatuurnimo dee soomaali goor hore ay ka soo dhammaatee ma ka shaqaynayso markuun waxay noqonaysaa un dadkii shacabka ahaynu in lusku laayo marka taasna kolley hadda bulshada dhan isla arkaysa dee dowladii federaalk ayaa kolley hadda ku guda jirta waxaunan rajaynaynaa un inay nabad ka dhacdo doorasho nabada ah iyo nabadgelyoun lagu gaaray in oo ay ka dhacdo taasuna wanaag ku jira reer koonfur galbeed ay ku qanci karaan xildhibaan cusmaan buule ereygaaga ugu dambeeyo ee aadna dhehayso muxuu yahay saciid waxaan dhihi lahay un aniga kulley xildhibaan koonfur galbeed ayaan ahay waxaan dhihi lahaa doorashada meeshan haddii la yimaado dib u heshiisiinta keli ay koonfur galbeed u baahan tahay waa doorasho xur xalaal dahafuran inay ka dhacdo oo loo dan yahay in meeshan laga dhigo marka waxaan leeyahay madaxweynaha xibnutixleedkiisa dhammaadayna kulley ummadda way joogaysaa hasku laynin waktigaaga wuu dhamaaday fidnada wadanka gadaa kulley fidna hadii aad samaysin aduunay ku dambaynaysaa haddii aad isleedahayna sharci halkan kuguma qabanayo wadamo kale oo sharci leh ayaa laisla aadi doonaa marka wax kasta aad samaysidna waa lagugu soo eedaynaya waana lagugu qaadayaa marka waxaa ku wanaagsan inaadan fidno aad abuurinoo xilka si toosaad ku wareejisid maxaa layidhahdaa ummaddan aad u turtid kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cusmaan buula macalim oo ka mid a ah xildhibaano maanta war murtiyeed ka soo saaray xilli ay sheegeen in gunooyinkii laga goostay magaalada baydhabo ay kulamo ku yeesheen waxaana markaa aan ka wareystay sababaha keenay in gunooyinka laga jarto waxaad maqlaysaan saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi geedgeed ka baxay godingodinku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay wagaag saaxiibayaal markana golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho waxaana kulankan shir gudoomiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo oo qeyb ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaana kulankan lagu meelmariyey laba hindise sharciyeed oo muhiim ah waxaana hindise sharciyeedyada la meelmariyey ka mid ahaa sharciyeynta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo markii ugu horreysay noqonayso hay-ad markaa yeelato sharci rasmi ah tan iyo markii la aas-aasay sideedii janawari kun sidoo kale waxa ay golaha wasiirada ay meel mariyeen waa dadka markaa in oo ay u sameeyeen diiwaangelin oo markaa dadka la diiwaangeliyo si markaa tirakoobka dadka loo xisaabiyo waxaa ka hadlay kulanka kadib oo ka warbixiyey waxyaabihii laysku soo hadal qaaday intuu kulanka socday afayeenka xukuumadda farxaan maxamed jimcaale shirkii golaha wasiirada ee maanta ee toddobaadlaha ahaa ayaa waxaa lagu ansixiyey laba sharci oo muhiima ah iyo weliba shan heshiis oo dowladda soomaaliya ay la gashay dowladda waddanka masar shirka maanta oo uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xamse cabdi barre ayaa waxaa madaxweynuhu uu bogaadiyey golaha wasiirada ee xukuumadda dan qaran diyaarintii ay soo diyaariyeen islamarkaana ay soo bandhigeen qorshe sannadeedka waafaqsan hiigsiga qaranka ee horumarka waddanka gaar ahaan dib u dalka iyo dibudhiska ciidamada qaranka soomaaliya madaxweynuhu waxa uu xusay in ahmiyad gaara ah ay shacabka soomaaliyeed u leedahay sanadkan in hiigsigaasi xukuumadda la gaarsiiyo gabagabada sanadka oo markaasi waajibaadka saaran wasiirada ay u gutaan mas-uuliyaddooda si wadari ay ku jirto waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dhaqankii hore laga guuro oo markaasi dhammaan golaha wasiirada ee xukuumadda danqaran ay ka shaqeeyaan sidii dhaqan cusub oo horumar iyo baraaro ah ummadda ay u gaarsiin lahaayeen dhinaca kale golaha wasiiradu maanta waxa uu si buuxda u ansixiyey laba sharci oo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed oo kale ah aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha iyo hindisa sharciyeedka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka arrimaha waaweyn ee uu dawayn doono sharcigani marka uu dhaqan galo ayaa waxaa ka mid ah in sharcigani uu hay-adda nabadsugidda ee nisa uu ka dhigayo mid uu sharcigu ka sarreeyo waxa uu sharciyeynayaa jiritaanka hay-adda oo markii hore sifo rasmi ah oo sharci ah ku jirin islamarkaana waxa uu noqonayaa markii ugu horreysay sharci muddo konton saddex sano ah baabi'inaya xeer lambar afar iyo toban oo lagu sameeyey sannadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii sharcigan cusub ee hay-adda nabad sugidda waxa uu ilaalinayaa xuquuqda insaanka iyo xorriyadda qofka soomaaliyeed waxa uu hoos u dhigayaa kaalinta ciidan ee hay-adda waxaana uu xoojinayaa dabeecaddeeda rayidnimo iyo weliba sirdoon waxaa sidoo kale golaha wasiiradu maanta uu ansixiyey shan heshiis is-afgarada oo dowladda soomaaliya ay la gaartay dowladda waddanka masar waxaana heshiisyadaasi ay ku saabsan yihiin dhinaca warfaafinta waxbarashada arrimaha diinta iyo awqaafta iyo weliba arrimo kale oo muhiim u ah labada shacab ee soomaaliya iyo masar markana saaxiib iyaal haddii aynu eegno magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maanta xaalkeedu waa uu deganaa iyadoona ciidamadii somalilan ay halkaasi iskaga baxeen laascaanood labadii toddobaad ee la soo dhaafay dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay iyadoona ay dad ku geeriyoodeen sidoo kale waxyeelo dhaawac ah ayaa ka soo gaaray dad markaa rayid ahaa oo dibadbaxyo dhigaya rasaas ayay u adeegsadeen ciidamada maamulka somalilan taasoo keentay in xaaladda ay kasii daraan dadkii dibadbaxyada dhigayay ugu dambeyntiina waxa ay ku kaliftay dadka shacabka ah ee ku sugnaa magaalada laasacaanood inay qoryaha qaataan waxaana ay keentay in ciidamadii maamulka somalilan iyo iyaga isku dhacyo markaa iyo iska hor imaadyo ay ku dhex maraan gudaha magaalada laascaanood ugu dambeyntiina ay ka baxeen ciidamada maamulka somalilan taliska militariga maamulka somalilan ayaa ka warbixiyey sababihii ay uga baxeen magaalada laascaanood waxaana ay yidhaahdeen geerida ku maxamed cali saadleh oo xalayka ku dhintay si kama ah magaalada laascaanood horta marka hore ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtiisii waa ka tacsiideynaya aad baanaan ugu xunahay geeridaas inay dhacdo dadku waa dadka yagii waa shacabka yagii ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa weeyaan dadkuu ka yimid dadkaana leh saasaan mogsoonahay arrintaasu arrin bareera ma ahayn odayaasha beesha uu ka dhashay waxay la joogeen fiidkii taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan sareegaas nuux ismaaciil markii ay soo dareereen arrintaa iyagoo nabadgelyada magaalada iyo arrimaha ka wada hadlaya ayaa arrintaasu dhacday aad baan uga xunay ka tacsiirinaynaa waxaan uu sheegaynaa dadka dadka iyaga jecel ciidankooda iyo nabadgelyada jecel yaa nabadgelyadeena laynaga khalkalin waagii baryaba qof uu dhimanayaa horena wuu dhintay dubna way u dhiman doonaa geeridu waagii baryaba way dhacdaa ilaahay baa inagu xukumay oo qof waliba u dhimanaya laakiin yaanay inagelin caadifad arrintaa xalay ka dhacday ciidanka qarankay ka dhacday ciddii ay ka dhacdayna gacantaan ku haynay way xidhiinyi wixii ay yeeshaan in maxkamadda lasoo taagi doonaa haddii allah awoodda la ogolaado oo dembi waxay ka yeeshaan bay qaadan doonaan laakiin laba nin baanu arrintaa u hayna oo rasaasta riday waxay sheegayaan hisigu inuu isagu rasaasta kaga horreeyey uu quraysatay ku soo riday arrintaa maxkamadaa baari doonta maxkamaddaanu horgeyn doonaa haddii allah awoodda laakiin yaanay noqonin caadifad inaga duulsan nabadgelyada iyo magaalada haddii nabadgelyadu faraha ka baxdo ciidanka qaranka xalayta markii hawshaas dhacday magaalada uu ka baxay xeryihiisuu tegey anagoo dhowrayna inaan dhib intaa ka weyni dhicin laakiin niman dhallinyaraah oo jaadlayaala ah oo caaqafaday qaaday ayaa magaalada soo galay qoryo la soo galay waanu u jeednaa odayaashoodii iyo garaadkii iyo duqaydii iyo waxkaradkii beesha ayaa codsatay inaan inaan ciidanka qaranku soo gelin iyagoo ay ka saarayaan magaalada nabadgelyada gacanta ku qabanaya iyagaa loo tixgelin ilaa haddana tixgelintaasa ciidanka qaranka kaga joogaa magaalada haddii ay dhaafto tixgelintaasoo odayaasha iyo waxgaradka taladooda la diido ciidanka qaranku dee hawshiisu qabsan doonaayo nabadgelyadu inay farkasho oo dadku fawdo galaan oo magaaladu burburto ciidanka qaranku eegan maayo sidaa darteed waxaanu leenahay samariyeymaanalahay naga siiya maxamed cali saadle caqligu ha shaqeeyo aan isu nimaadno waxba ma kala nihin ciidanka qaranku waa ciidankiinnii waa dadkiinnii waxaan leeyahay ciidanka nabadgelyada ha lala ilaaliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mid ka mid a saraakiisha militariga maamulka somalilan oo ka warbixinayay sababihii keenay inay ka baxaan magaalada laascaanood ayuu ahaa saaxiibayaal gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeenna xog waraysi ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal markaanse waxaad kusoo dhowaataan xubintii kalamaan soomaali sudanes hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qallin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono dawayntaada oo sax ah waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa allay leedahay warkalamaanay wiilkii yaraayo fogaan eegoo gabya wuxuu yidhi gaddii lagu yiqiin reer galmudug waa la soo gudub geestoodana shabaabkii baryahan waa ku gaaxsamay gabraar beena mooye ma jira guluf ka muuqda war fogaan eeg miyaanu ogayn in madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali ciid dagaal ku baaqay warnimiyo weliba leeray barabara dambe dhalaasa baradamban unabaagan iyo dhalaasa bilaahi ku haysatane abbo abbo malowbuxma dhahdido war meel hawl u baahan hadal kuma bogsootaa la yidhi hor kale maanay shabaab la dagaalankooda qolyaha weli diidanoo laakiintiya dooda wada damiirka miyaan ka lumay diinteenna iyo miyaysan xaqa hoos u dayin dad waaweyn oo caqlile dabaallama odhan karnee ma daawo dhacday cuneen aryaadhaha qofaan dantiisa garahayn mar uga horteero u dhammaado ahaa la yidhi war madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawo isbitaalka ku booqday dhaawacyadii maxaas wuxuu yidhi shabaab waa ka adkaannay rafashadii u dambaysay ku jiraanoo hadda waxay maraya doonayaan inay dadka shacabkaa weeraraan inta yare noo hadhayna waa sii cirbtiraynaa buu yidhi aryaadaha rafashadaasaan ku keenay samigay cabdullana waxauu yidhi ow neef ruubaad go'aanoo raafa ku rogsaha neef ruubaad go'aanoo raafa mara ku rogsaha war nabad lagu nagaadiye shabaab diide noloshiiye dhugulkoo la dooxiyo mudday nabarragaysteene haddousan naxashka noo saaran yahay maanta naxabkiiye cidna yay ka soo noqon intuu midika nuuxsay war waxaa kaloo la yidhi dhulka intuu midkood saaran yahay oo ku dhuumanayo salka nabad la dhigo iyo ammaan taaha dhowrina war waxaa kaloo la yidhi gawrac iyo dil mooye shabaab nabad ma geeyaan war wali kalaleanay nuurta jeeloowe dagaalkaaga waa naadiha nuurta jeeloowe ninka nooga waa neebsaha aryaamaha taliyaha booliiska gobolka banaadir macallin mahdioo shacabka la warramayna wuxuu yidhi shabaab dagaalka waa looga adkaaday waxayna haddaan ku meermeeraysan rabaan inay shacabka weeraro beenbeena ku soo qaadaan oo qaraxyo u geestaane oo degnaan ah muujiyeen shacabka gobolka banaadir war taliya macalin mahdi wuxuu intaa ku daray dadka muqdisho jooga shabaab waxay u yaqaanaan gaalo marka shacabka muqdisho waxaa waajib ku ah inay amnigooda ka shaqeeyaan ay soo sheegaan waxay arkaan war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh oo shir guddoomiyey golaha wasiirada wuxuu yidhi waxaan faraya dhammaan wasaaradaha hadda wixii ka dambeeya looma dulqaadan doono in samanaarada iyo shirarka wasaaradaha lagu qabto dalka dibaddiisa wixii shaqa iyo wixii shiraba in dalka dalka gudihiisa lagu qabto war golaha wasiiradu waxay ansixiyeen laba xeer oo muhiim ah oo kale ah hindise sharciyaadka aqoonsiga dadweynaha iyo hindise sharciyaadka hayadda nabad sugidda war hadda qof dambeaan aqoonsi lahayn dhulka marmari maayo miyaa la leeyahay war waxaa la yidhi qofaan daata lahayn oo dawladdii xukumaysay u diiwaan gashanayn duurjoogsow noqon maayo wah dadka dhan askaraalla ku waalaay warmadayo askartaada maaqaana waxaa hore loo yidhi ummaddan asal raac lahayn dalkan cid ilaashanayn aqoonsiya kaar lahayn adduunkay ka reeban tahay gabooso waxaa kaloo la yidhi ummad waliba aayaheeda inay garaato iyadaa leh runtahan abdulo waliba leerey irita hortiya ah ood dhikoy mis afeef dhikoy waryaada kalamaanay soomaloo ka weynaatay welweli iyo dhibaati iyo weerari iyo colaad iyo xabad la ysku wareemo waagahan arki doono weynaha garanaaye waaxidkeennaan tuugno warbashaar wadaniya waxaa kaloo la yidhi dhammaan inaan hagaagniya haddaan horumar doonayno waa inaan heshiinnaa innagu ugu horrayntiiye oo hadaf cad aan yeelanniyo hiigsi nololeede hawlna jir aan ugu kacnoo hagartadayna kalamaanee waxaa idin dhihi lahay soomaaliyo isku toosan oo qalbigood isku furan saa dirkay wee'na tuso warnamiya u hoogga odhoe anun hunsulka dhowe haasidnimuwa ah, ino leheliyo ilinka jarta war aniguna waxaa intaa ku sii dari lahaa soomaaliya ay wadajir baa wacnaan lagu gaarayaa waddada loo mari karana waxaa weeyaan midnimo walaal isku kaashadoo wanaagga u hiiliye si loo helo horumar weyn weliba waareen dhammaan wadiiqada toosan iyo intaad samaweheshataan wadaagtaan nabadgelyada shabaabkana weerartaan waday geediga wadaay wardalabo waxaa kaloo la yidhi wadajir bay laba gacmood wax ku qaban karaane aan isweeshano aan wada jirno war waxaa kaloo la yidhi dadku wuxuu walaal yahay ama waalid leeyahay ama wax isu tarayaa waayaha adduunyadu intay soo wajahayaan wartaasha allaha u naxariistay abwaan cabdiidan hadda ka hor wuxuu yidhi wadnin sugaya shaygii ka yari wow kale eh intaan wehelmadoontii la tegin walaaxay ii noole eh. saakaba maxaa iiga wacan waagu ii beriyi warnimayo idinkoo iswareerinin wadarteenoo wanaagga ilaahaale iyo inaan wada jiraan wax ku noqon karaa wax ku noqon kara ina wada jiraahan wax ku noqon kara walaalayaalow waxaa kaloo la yidhi ninkii walaaloo ku yidhaa walaal uroona la yidhaa war kalemaanay war mahaysaane xaaladda magaalada laasacaanood way kacsan tahay baa la yidhi ciidamada somalilan iyo shacab hubaysanna dagaal baa ku dhex la leeyahay ugu dambayntiina ciidanku magaalada waa iskaga baxeen baa la yidhi war sarkaan u hadlay milatariga somalilan ee laascaanood wuxuu yidhi ninkii dhintay laba askariyo ku eedaysan waan qabannay waana xidhan yihiin sharcigaana la horgeyn doonaa magaaladan markii shilkaasi dhacay kadib markii dad cadhaysan oo hubaysanay nagu soo yaaceen si aanu khasaaruhu u badan baan ciidamada xilyahoodii ku celinnay wuxuuna ugu baaqay shacabka laascaanood inay xaaladda dejiyaan oo aysan ka qayb qaadan wax nabadgelyada waxyeelaya warkalamaanay war ma haysaane madaxweyne siciidani doorasho qof iyo coduhu u qumay sanaadiiqdii diiwaangelintana baabuur tignikaa ku rarto boosaasuu kala dagaal la yidhi hayehe ama waa lay dooran ama daadku ciqaadiya miyau yidhi war sanduuqa diiwaangelinta tignikili saareedaleta ilii bugdayka bikaasoy maahahe war warka waa dhabjidiine diiwaangelintu boosaasay ka bilaabata baa la yidhi madasha isbedeldoonka puntland siyaasiyiin la baxdana waxay yidhaahdeen madaxweyne deni doorasho uma jeedee boobuu u socdaa ama muddo kororsi wax la aqbali karana maahan waxaana muhiima in dastuurka iyo xeerarka puntland u yaalla la dhowro waraasadiyaano boosaaso ka hadlin wuxuu yidhi madaxweyne siciidani dheshiikiyaashii hubku culusa ula soo aaday boosaaso laascaanood hala aado doorasho uma socdee warnamiyo war mahaytana madawiine lafta oo koonfur galbeed reedankanagdii weliba erey reer koonfur galbeed oo madaxda qaranka qarankahasinka wajahan wakhti dhow welininka horeeya madawiinada jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha baarlamaanka baydhow weliba ka uma doonee shirka reedan heliisinta dadkanoo aragta bedelan weliba waxaan isku kuwaanaa miiska wada do'aahowka walkastana weliba filaana inuu wadahadalka dhammaadano war humow lukuwaayemaelikadhiida war kalemaanay waxaa la yidhi jacburgadaya anigoo yar baan caaqil ku ahaaye weligayba waa tirina daba dabadheere balaan soo fataho maanta waad ku cayilaysaane ma mucaaradee dawladu waan yara dhaliilaaye runtoo laysku sheegaana waa cay fadeexadahe ha yeesheese been lama rabee wayscasilayaaye mana rabo in laysoo xiro waan cabsanayaaye haddii lay qasbaayana xabsiga wayska gelayaaye bal ogaada maalmahan caqligu way rafanaya buda wariya lafta garansaas meerne beentusku dhaaf fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intuu barnaamijka hawada ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan kayse intaan barnaamijka midlacayna ku kulmi doonna saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo يا